wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo arbacaha taariikhdu waxay ku beegantahay tahay siddeed iyo tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sannada labada kun saddexiyo barnaamijka falaqaynta waxaanu ku eegi doonaa aan kusoo qaadan doonaa boqolaal rayid ah oo reer falastiin ah ayaa ku geeriyooday duqeymo israa'iil ay ka fulisay mariga khaza halkaas oo ay duqeymihii israa'iil ay ku garacday ay ku dhaceen isbitaal ku yaala magaalada khaza oo kumanaan qof ay ku sugnaayeen xilligaas waxaan eegi doonaa falaqaynta ku saabsan amuurtaasi iyo sidoo kale waxaa ka dhalan kara haddii israa'il ay duqeymahan ay sii wado xabintii kalaman ee sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna waa mar kale iyo falaqaynta dego dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo baarka uu fiiraaye barqaa lagu magaarin israa'iil maa boodeen bari dhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo barka uu fiiraaye barqa lagu magaari wadda kuma ciyaareen barbaarada malaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirin baydaw garaacay wadda kuma ciyaareen barbaarada malaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jiriinon bayda garaacayn waa bahal guumaystuhu kala oh. baahsanaantiyo bayladaada jeceelow markuu baadka kula helo ka boga qaniyada urka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu jeceelo markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada urka ku dhexgelaye bushimaha dushoodiyo been weye nabadye baaruu daqiiqdiyo buntuq weeye duniduye bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye baaruu daqiiqdiyo buntuq weeye duniduye afrikay isbuurow isasow bahaystow ninka baalu lehdana basar waxuugu sheegu ku ballamaadaga afrikaay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu leexdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga hubeen carabuma bariireen nabad kuma bariisteen baydkii ilaahiyo farxadii rasuulkii waxaan loo bannayniyo bakti kuma dhex karin israa'iil maa boobeyn carabu maa bariirey nabad kuma bariisteen hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboona eedan leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa duqeymo aan kala joogsi lahayn afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay israa'iil ay ka fulisay marinka khaza iyadoo sidoo kale halkaasi khasaaro xoogan uu ka soo gaaray dad rayid ah oo caruur u badnaa iyo haween waxaana khasaaraha uu kor u gaarayaa inta la xaqiijiyay ilaa iyo wakhtigan ilaa iyo laba kun oo ruux oo shacab ah oo ku geeriyooday duqeymihii israel ee ka fulisay saacadihii lasoo dhaafay marinka khaza isbitaalka al ahli ama al maxamadiya ayaa waxaa duqeymo israel xalay ay ka geysatay khaza ay ku dhaceen iyadoo halkaasi ay ku sugnaayeen dad gabaad ka dhiganaya halkaasi si ay duqeymaha israel ay ka fulinaysa halkaas ay kaga badbaadaan halka dadka kalena ay ahaayeen kuwa qaba dhaawacyo iyadoo qaarkoodna ay ahaayeen eheladii kula sugnaa halkaas ku dhowaad kun qof ayaa ku geeriyootay saacadihii lasoo dhaafay inta la xaqiijiyey ilaayo wakhtigan duqeymaha israa'il ay la bartilmaameysatay isbitaalka al fu-aad xasan caaqil oo ka faalooda arrimaha caalamka gaar ahaan in arrimaha carabta ayaan wax ka weydiiyey waxaa ka dhalan karaa duqeymahan israa'il ay ka geysanayso marinka khaza ee ay ku gumaadeyso shacabka falastiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu horta intii dhimatay ama xalay ha ahaato ama wixii ka horeeya haatee allah u naxariisto dadkaasi waa dad shuhada'a ah. dadkoodii iyo diintoodii ayay u dhinteen ma garatay xalay eh, isbitaalka loo yaqaano isbitaalka macmadani ama isbitaalka waddanka uu leeyahay ayaa lagu dhuftay gantaalo waaweyn oo kuwa fosfooxisitaamamaar sunta cadwata waxa loo yaqaano lagu riday isbitaalku ma ahayn isbitaal caadi caadiya waxa uu ahaa isbitaal weyn oo ay dad fara badan ku soo qaxeen islamarkaana ku yaala magaalada khaza bartamaheeda xaafad ku taalla oo ay dadka kiristankii u badan yihiin marka waxay dadkani islahaayeen maadaama waxaa la ogaarsanayaa dad muslimiin ay yihiin arma ku badbaadaan halkan dad fara badan iyo caruurtii iyo eladii ayaa la isugu keenay ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa dhimashadu inay ma inta hadda la xaqiijiyey ay toddoba boqol iyo sideetan kor u dhaaftay ilaa iyo haddana dhaawicii iyo waxaasaa la kala gurayaa dee duqayntu waa wax joogto ah oo daqiiqad kasta iska taagan maaha wax iska maaragtay istaagaya ama nasanaya waxay ku soo beegantay duqayntan isbitaalada la duqaynayahay mm. iyada oo dowladda sahaayinadu ay ku dhawaaqeen in ilaa lix isbitaal oo isbitaalkani ka mid ahaa la banneeyo markaana dhakhaatiirta iyo dhaawaca iyo dadkao dhan laga daabulo oo dhinaca koonfureed ee magaalada khaza ama deegaanka khaza loo daabulo dadkaasi afartaa isbitaal oo kani ka mid ah dhammaan dhagahay ka fureysteen mas-uuliyiintii iyo dhakhaatiirtii joogay waxayna ku baaqeen inay yidhaahdaan maxay ahayday waannu joogaynaa dadkanaga ayaa nafta u huraynaa isbitaal aan bannaynana ma jirto taasi waxay keentay in si toos ah ay nimankan yahuudda ah ay u duuqeeyaan hubkana waxaa la leeyahay weriye waxaa keenay dalka maraykanka kuwa horay loo sii isticmaalaya ma habeenadao dhan waxay isticmaalayeen hubkii cusbaa ee dalka maraykanku u keenay ee uu weliba horkacaya wasiirka gaashaandhigga lloyd osten marka hubkaas ayaa loo isticmaalay shalay oo keliya markii la ysku daro kunkan hadda dhimatay markii lagu daro waxaa dhimatay kun baa ka sii horraysay oo afar iyo labaatankii saacee saacaddaa ka horraysay dhimatay dhinaca rafax ama dhinaca koonfureed magaalada khaza qaybaheeda kala duwan iyo maaragtay meelo fara badan oo kale ayaa ugu yaraan kun ku dhimatay markaa dhimashada wax iska caadiya dhaawacuna waa sidaasi la lamida burburka isaga ha sheegin dhul isagu ma bannaana markaa xaaladdu waa caynkaas maxay ka dhigan marka iyadoo israa'iil ay ku doodayso inay isdifaacayso in gaboodfalladan ay geysato caalamkuna uu shib ka yiraahdo caalamku shib kama odhan garab taagan yahay walaal caalamku shib kama odhanin mm. shalay waxaa yimid madaxweynihii romania waxaa yimid ra wasaarihii jarmalka wasiiro fara badan oo caalamka galbeedka ka socda ayaa yimid wadamada carbeedna arrintan lugba ayay ku leeyihiin tusaale ahaan xalay waxaa kulan lahaa in dhanka siyaasadda wax yar kaaga ifiyo madaxweyne biden maanta ayuu imanayaa meesha hase ahaatee waxoogaha carabtii dhiig yar bay isu yaryeeshay oo maxamuud cabbaas iyo madaxweynaha falastiiniinta sheeganaya boqorka dalka urdun iyo madaxweyne siisi ayaa waxaa la rabay inay kula kulmaan magaalada cumaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka urdun ayaa xalay shir jaraa'id qabtay oo sheegay inaan kulankaasi dhacaynin inta duqoymuhu ka socdaan magaalada khaza arrintaasi waxaa lagu bilaabay inay tahay xasuuq wadareed loo geystay shacab aamin ah oo dalkoodii iyo dadkoodii dhex jooga isla markaana wax dhibaataa aan geysanaynin oo aan haba yaraatay wax ciidana ka tirsanayn marka walaal waddankan waa loogu talagalay in la baabi'iyo teedana waa fursad ay waddamada reer galbeedka iyo israa'iil ay ka faa'iidaysanayaan oo ah in gobolkan khaza ama marinka khaza laga saaro ku nool oo dhulkan sinai oo toddobaatan iyo lixdii loo qorsheeyey in la dejiyo in hadda lagu raro oo loo banneeyo taasi oo iyaduna ay diideen shacabka reer falastiin an dhinaca uma gurayno ogow oo dhankan khaza waxaa loo diyaariyay in loo raro dhinaca sinai dhanka daanta galbeedna waxaa loo diyaariyay in dhanka udur loo raro weliba urdun waxaa loo bixiyey ardulbadiil waddankii lagu bedeli lahaa dhulka falastiin yahuudduna ay saa dhulka falastiin cunay ku qaadato marka arintani wax cusub ma aha wax qorsho cusub ay keenaysana ma aha calaacalkaunbay ku kordhinaysaa dadka muslimiinta ah waayahay aad maxay ku dambayn kartaa marka xaaladu iyadoo sidan u cakiran ay reer galbeedkiina garab taagan yihiin israa'il carabtiina ay weli ka aamusan tahay oo sidii la rabay aysan kaga farcelinaynin waxa ka dhacaya gaza iyo guud falastiin horta waxay ku dambaynaysaa sida muuqata waxaa weeye dadkan la xasuuqo iyaga laftoodu ilaa iyo xalay hadee mayna magaalooyinkii waaweynaha dalka israa'iil dhammaantood way ololayaan aha inay iska fadhiyaan waad ogtahay garoonkii weynaha bengarian ama se lid loo yiqiinay xilligii ka horraysa intaan la dhisin yahuudda ee magaalada talaabiib duleedkeeda ah waa xidhan yahay habeen hore ayay aad u duqeeyeen xalay baa duqayntii lagu celiyey xataa waxaa lagu waday biden inuuna maanta garoonka ka degin ee uu ka dego magaalada cumaan garoonka weyne ku yaalla caalamiga ah arrintu way sii cakiraanaysaa dagaalkuna waa sii soconayaa yuhuudda iyo isbahaysigoodana waa ka go'an yahay inay xamaas tirtiraan hase ahaatee qorshuhu ma noqon karaa in xamaas la tirtiro ciidanka ilaahay insha allahu tacaala la tirtiri maayo hase ahaatee waxaa jirta qorshe adag oo dalka turkiga uu qaatay oo khudba uu ka jeediyey xisbigiisa xubnaha baarlamaanka ugu jira shalay galab oo madaxweyne rajab tayyib erdoqaan uu ku baaqay in xabadaasi aad degdeg loo joojiyo waa intaan arrintan xasuuqihi dhicin saacadaha soo socda ayaan jawaabaha ay caalamka bixiyaan aan sugaynaa laakiinse waa intaan xasuuqu dhicin ku hadlay waxa uuna yidhi ma dhici karto mana dhacayso in magaalada qudus iyo masjid aqsa ay cid kale gacanta u gasho hadda ka horna may dhicin imikana ma dhacayso tallaabada baanaan qaadaynaa dhanka masar ciidamada milatariga ee dalka masar waxay diyaareen raashinkii lagu soo ururiyey ee daawooyinkii iyo connadii lagu soo ururiyey magaalada cariish ee dumaadka magaalada rafac ee xadka u dhexeeya falastiin iyo masar u dhexeeya inay dhaheen dhammaan gaadiidka hays diyaariyo raashinka iyo daawooyinka iyo waxaa loo baahan yahay waa loo gudbinayaae hase ahaatee waxaaso dhan waxaa ka sii muhiimsan isbitaalka ugu weyne isbitaalka ladhaha shifa ee magaalada haza waxaa weeye saacadaha soo socda haddii aan gurma daawo iyo shidaal loo diyaarinin isoy kumanaan dad jiifaan saacadaha soo socda shaqada ayuu joojinaya adiga meeshan waxaa ka socda xasuuqii qarniga ayaa ka socda waxaana socota in la isirsifaynaya shacabka reer falastiin waana wax uu hoyaa ma jiro ilaahay unbeen ilan subxaanahu wa tacaala faatax saacaaqil oo ka faallada arrimaha caalamka gaar arrimaha carabta ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay xasuuqii israa'il ay ka geysatay saacadii lasoo dhaafay marinka khaza iyadoo dad shacab ah oo aada u fara badan oo reer falastiin ay halkaasi ku geeriyoodeen saaxiibayaal qaybii ugu dambeeyey falanqaynta wararka ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona aad ka dhagaysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi ninkii gabaya duubaba haddaan laga digtoonaanin wuxuu ugu dan leeyahay haddaan toosh la daba qaadan duurxulkiiyo ujeeddada haddaan sababta loo daadan waaba nala dul guulaystay haddaan fahamku noo daarmin dayac bayna hadaan haddaan diirkuna dhaqaaqin damiirkii hurdaayaiyo haddaan damacu noo toosin doqonku wuu xanaaqdaa mar baydaanku jabisaaye dhaaxaan dulqaatay haddaan diriir u soo jeesan dagaal bay ku baaqday haddaan dhiiggu badi daadan duurkay isgeysay haddaan diiralluu leefin nabadii la diidiyo haddaan sama la doondoonin dar allay u kibirtay hadday dib u shallayn weydo allay leehe dunjiga aanihiyo dullinnima jaar ah haddii aan raggii shalay dambiday dib isu soo dhiibin duhurii haddaan samada lagaga soo daadan dugsi iyo qabowiyo haddaan nasasho loo diibi diidin haddaan dhaawacoodii la duban daawo loo waayin haddaan meydadkoodii la dilay haad ku degi waayin haddii aan dugaagiyo ku cunin baahalladu duurka dib jirkii ismaasiyo haddaan duubxun laga raynin darallay u kibirtay hadday dib u shallayn weydo allayle dunjiga anihiyo dullinnimaseema haddii aan shabaab waa dulliya layska didi waayin daris dhiiba mooye haddaan madax la dayn waayin diintii la sheegtaiyo haddaan damacii beenoobin gafuurkii la duubtaiyo haddaan daraja weydoobin gararkii la daystaiyo haddaan madaxu diirdiirmin nin kastoo galay haddaan gowrac lagu diirin haddii aan dalkiiyo ciiddaya daacyada daayash laga saarin nin kastoo uu duurgalay haddaan daabla qabadsiinin haddii aan difaacyada shabaab niisa ka duldaadan gorgor iyo haddaan haram caddihiin idinku sii daynin shacab iyo haddaan ciidan diran kugu duldhaantaynin dadweynaha baraarugay hadduu kaaga dari waayin kuwa leelka duuliya haddaan danab kuwaytaynin darallay u kibirtay hadday dib u shallayn weydo allayle dunjiga aannahiyo dulinnimaa seem ah dembi hore wixii dhacay haddaan dib isu weydiinin nin kastoo takana galay haddaan gowrac ugu diirin ummadii la dooxiyo haddaan danyartii loo aarin intaad naga dishayn iyo haddaan dayntii guda weyno sidaad noo dulayseen idin dareensiin daralay ah. u kibirtay hadday dibushan leen weydo allayle dunjiga anihiyo dulinima seema allayle dunjiga anihiyo dulinima seeme ow yiri waar gorgorow ha calacaline eh. dawlad baaynu leenahay eh. difaaca way ku filan eh. la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray marka inta kale ha iska joogta miyaad leedahay ee guultooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi war haddaan la yska dirin ruuxna dayn maayo war dogontumay baan dagaalimu aysantaa iligiinka dornay kii doonayow samir haddii kaale lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaargarow in lagu dilo war waxaa kaloo hore loo yidhi dantii aadmi mikaa gasha mar bay kugu duleeyaane dabandeebka iyo iska daa ducadocayntooda aryaadhaha alla u naxariista abuanhadraago waxa uu yidhi debaan deb cunsiinayaa deb aan ku bakhtiinayaa war deb nin hayadaylamayria manaba doonaayo in badan waxay ku doodaan dagaalkiina inuu yahay hadmudiin ismudiine daliil sugan ma haysin wardabku wuxuu ka shidan yahay in dunidan muslimiinta inta ay ka degaan ayaa loo dan leeyahay duulaanka ayaa wadadaah ayaa ka dambeeya duulku duulkuuna lahadirdii dareensana'ana dogsho maraykan ah war maraykan baanu dilaynaabay ku yidhahdeen markay maatada laayeen warba waqaraxiisoobe maaskar maraykanaa lagu laayey war waxaa kaloo la yidhi nin isdilay danka malihi waxaase iiga sii daran magaca diinta islaamka dulmigay ku gelayaan aryadaha waxaa kaloo la yidhi macallinka dugsiga iyo shiiqa daruusta ka akhriya masaajidka ku soo dila imaamkana ku soo dara dadka mooda cibaado darkee laga waraabiyey war qaraxii maqaayada buliiska ka dhacay nin madax baruura lahaa fuliyey wandhagihii miyuu lahaa war warkaan ha dhexgelinina sidii ay rabaan uma noqon sababtoo ah markuu maqaayadda soo fadhiisay ninka kamida shaqaalihii maqaayaddu waxau dhahay eh. war ninkaa maaqaanaha laga fogaado eh. kadibna nin kamida ciidanka milatariga wuxuu yidhi eh. kan waryaa aqoonsa haddaad wadato kadibna waxuu u diyaargaroobay inuu isqarxiyo war ka cararay aana ka dhacday hadda dadkiioo si carar oo ka daba orday saddex qofaana ku dhimata oo kamid ka mid yahay agaasimihii tiifiga soomaali kaabal cabdifataax macali nuur qays hadda dhammaantood waa shuhada alla u naxariisto war waxaa la yidhi qarax lagu shirqooliyo markii shacab dhib soo gaaro sawirada qofkii shaaciyiiyo biyudhaa sheerta labaduba shabaab bay si kale ula shaqeeyaan waraf khawaarijka miyaa ku dhagaadlaysaa aryadaha qarashka moogi qoonbaxshe qaylaadu eh. waa qaareen shabaab eh. qarashka moogi qoonbaxshe qaylaadu eh. waa qaareen shabaab war kalamaanay war ma haysaaniine madaxweyne xasan sheekh wuxuu soo dhaweeyey ciidamada taliya lagu soo tababaray haye kooyana war waa soo dhaweeyaa lagu yidhi aryaamadeeyo war heemahay sida madaxweynuhu baydhabo u socdaa war baydhan baydhabo ma tegaye waa israa'iil meesha u socdo bilaaymosew buush weelkan buyna hasu xasuusadawarmuusabixigojacadda maxaa ka haysta war madaxweynaha turkiya uu goormuu imaanayaa warwarka waa dhex sida awaalantihiine madaxweynuhu ciidanka soo dhoweeyey wuxuu u sheegay idinkoo xoraad go'aansateen inaad xoogga dalka mid noqotiin idinkoo xora go'aansateen inaad dalkiina difaacataaniin ilaa haddana xor sharciga ciidanka inaa ilaalisaanna waa idinku waajib mudabilana fasax baa tihiine nin walba reerihiinnii soo booqo bil kadibna halaysu yimaado si qaranka u fushanno war madaxweynuhu waxaa kaloo ciidanka ku yidhi diiwaangelintaad mushaarka ku qaadan lahaydeen samayna hadda laydin samaynayaa kadibna waa fasaxantihiinoo reerihiinyaa kala tegaysiin waalidiintiin noogu salaama ballankii aan waalidkiin ka qaadnayna waa fulinnay kii idinkaan idinka qaadnayna waa fulinnay kii idinka aad qaaddeen aa dhimana inaad fulisaan aan rajaynayaa ayahe nimay ku hertay howlu haysaa miyuu yidhi madawiinaga baydhow jinaha w seedaw degadoone masakunlagade war madayo isha baydhaba miyaa la deji rabaa wejiga lamaadnuku qiib gale wangaalnah kudherigemay aryaa madayow ha degdegane eh, madaxweynuhu weli galmudug kama soo dham dhammaane naw warwan iyo gaal kala daa warbow war ma haysaaniine madaxweyne dani wuxuu la kulmay talayaasha ciidamada wuxuuna yidhi doorasho qof iyo cod la qabto waa lagama maarmaan ciddii ka hortimaadana timaadana buudka lagala tumanhayaa marka bowa idinkuna waxbaa iska daba wareekinine eh. kudayo buntland kudayo eh. siday dowladeedu tahay bashiir bashiirow sameegey cabdullah arrimahaan socda ku wareeray wuxuu yidhi eh ow dhareegan laafihii dhuunshe dhacaanka eh. ceelshaysaan dhahna eh. dhereegan laafihii dhuunshe dhacaanka eh. ceelshaysaan dhahna abdul onan jirbay wali arfaday laftii dherawiilow gala wayti dhaalyarow libegtariya liyaabana warbow shilibka godkiisaa lagu gelihayaae warkalamaani war mahaysiine dadkaad ogeydeen maaha waraabwaan mustafa shicilmi mar hore wuxuu yidhi dad lo noqoy haayo kuwan dhiigga dadka cabbaa midabka bilaadan uga egyihiin waa dugaag urba wexrada in balaaya kudhex jidho mar hodhaanta dareemahay dulmidaayinkeydah masaare dad iyo duur maleesku deeye dareenka lahaa yadheegi jari war dad falanaatiin waxaan laydiin sheeginna waa ku meeraysateene waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday taliyii hore hay-adda jinsiyadda iyo socdaalka korneyl maxamed jimcaale koofi bow maxkamadda baanamaan hayaa miyuu yidhi warwarkaan ha kuu soo boodinine waraysigiisa waxaad mooddaa inuu koobiyeeyey wasiirihii hore hay-adda nabadsugidda fahad yaasiin waraysigiisii marka waxaan kala garan waaye inay isku cadow noqdeen oo hal meel duullaan ku yihiin iyo inuu afhayeen u noqday waar koofi nin degan buu ahaayo miyaa loo dambeeyey somaadan maqan waxaan nabad icaan ahayn waa la kala qaadaa war anugu waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday ambasator salaad cali jaalle wuxuuna yidhi shabaab ninkii dekadda u joogo xashuurta u qaadi jiray waana qaanaa ubaw booliska buu u sheego war dowladdan inay meesha ka xiridayeen kalema aqaanow ku yidhi laakiin tii hore xafiisuu ku lahaa yaa anaaba aqaane warbow salaad cali jalle wuxuu yidhi dowladdii hore iyo shabaab waxay ku heshiiyeen qolo walba inay isdhisto nin u dhankaada dheeliga ka ilaaliya haytay ii kala kici aan kuu kala kiciye waayo arrimahan ma taqaaniine waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday jenaraal bashiir goobe bow mid cashuurqaadaha buu yaqaanay isna warwarkan aan dhex gelina wuxuu yidhi inta laysoo wacayaa waxaa laygu yidhi haddaad jidkaas soo mari lahayd taariikhaad noqon lahayd adduunkana saacaan ma joogi lahayn war aniiba dhegaynsday weli erey siyaasada xisbiga nabad noolal to adood gu' weynay tiyaari sababta ooka ku mid ah weliba weyddiiyey ere bashiir gooba lamadii madawiine hor haddii la dilo ugu soomaali seehaada faddi madaasa weliba iinkijibaabay eray ma ana male meeqaa dhimatay kii war horta ayaana xuseen oo ka hadalsiinayo xitaa isagii ka yaabinaya ma iska daayo qaarkood cabsicabsi iyo halisa kudhex jirnayna xasuusinayaane war ha noolaata laftirkeedu soo dagaal ma ahayn warba dagaal kuwaa socdaa waana liskala gurahaya soo laguma oran war ilaa buryabiya loo kala baxo qaladku dhamaan maayo oh, oo axmedow maxad leedahay cid la dhaafayaa ma jidho war kalamaanee warka waa badisee sheena waxaa la yidhi inta shiiklamood iyo shayddaan cimaamadan been loo xidhay ummaddan ku shubayaan shidda waayimeenoo shartu waasadkeenne muslin lagu shahiidiyo diintu maaha dhiig shube soomaaliha shareecada aad ku shaamareerteen haddaan shaybe soo warin horta yaa ku sharatamay yaa ku shiilay qaraxyada ummadaan shirki ba arag shargudma shaydaan xijaaban war adiga sharka maxaad u sheegaysaa acuudu bilaahi min ajawdagaalka gal fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsameynaya intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo